bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslama wbaaraka cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin almawsuul mawsuulu lasmaaءi aladi lunha allatii walyaa ida ma hunniya laa tuhbitii bal ma taliihi awlihi alcalaama wnuunu in tushdad falaa malaama wnuunu min dayni watayni shudida ayda watacwiidu bidaka qusida jamcu ladii lula ladiina mulaqa wa bacduhum bilwaawi rafcan natqa bilaati wallaahi alatii qad jumica wallaahi kaladiina nasran waqaca waman wamaa waal tusaawi maa dukir wahakadaadu cinda tayi'in shuhir wakalatii aydan ladayhim daatu wa mowdica allatii ataa dawaatu wa milu maadaa bacda ma istifhaami owman idaa lam tulqa fi lkalaami wkulluha yalzamu bacdahu sila calaa damiirin laa'iqin mushtamila wajumlatun aw shibhuha aladii wusil bihi kaman cindi ladii ibnuhu kufil almawsuulu hada maxaluh mawsuululasmaa'i asmaada la silaynayo aladii lafdiga aladii ah ayaa minhu mawsuululasmaa ka mida alunhaa ay unsaahu ladii unadiina allatii weeye walyaau ya walaa tuhbit ha sugin alyaaa ya ha sugin idaa maa waqtigii ha sugin hunniya la taniyeeyo bal maa waxaa talii ay ku xigto ya'da himaaga owlihii la xidhiidhi alcalaamata calaamad la xidhiidhi wa nuunu nuun in tushdad haddii la shido falaa malaamata wax dagaal la yidhaahdaa ma jiro wanuunu nuun min dayni watayni xaal ay ka ahaadeen shudidaa nuunkaa waa la shiday aydan noqoday wa tacwiidun ciwad qaadasha qusida waa loo qastay tacwiidka bihaa shidkaa loola qastay waxaan ku soo jirnay macaariftii saddex qayb oo macaarifta ka mida ah ayaan ka soo baxnay damiir calam iyo ismulishaara sidaa ayayna u kala macrifo badnaayeen cinda aljumhuur macaarifta kii afraad derajada afraadna ku jira waa al ismu ismiga la silaynayo awalan ismi haddii aan lagu darinee almawsuul la yidhaahdo yanqasim ilaa qismayn mawsuul labuu u qaybsamaa isbilowga hore mawsuulun xarfiyun mawsuulun ismiyun mawsuul xarfi ah iyo mawsuul ismi ah labada ayuu u qaybsamaya mawsuul xarfi ee waxay u yaqaanaan xarfulmasdari xarafka madkhuulkiisa masder laga keeni doono iyo almawsuululxarfiyu u yaqaanaan maa uwila maca maa bacdahu bimasdarin bay yidhaahdaan isaga iyo waxaa ka damboo la isku daray waxa masdar laga keeno ayaa waxaa la yidhaahdaa xarfulmasdari xuruufulmasaadirta waa shan sida raajix ah qolaa lix ka dhigaya laakiin waa shan shantaa nadbi baa lagu jamciyaa khudarigaa qoraya wahaaka xuruufan bilmasaadiri uwilat wadikri lahaa khamsan asaxu kamaa rawow wahaa hiya an bilfatxi anna mushadadan waziida calayha kayfa khudha wamaa wallow wahaaka xuruufan xuruuf qaado xuruufta oo uwilat bilmasaadiri masaadir lagu awilayo wadikrii anigu sheegidayda lahaa xuruufta aan sheega khamsan shanna aan ka sheego asaxu kan asaxnimo badan weeye kamaa rawow sida ay wariyeen waa hiya xuruuftaasi an weeye oo nuunta ay reeban tahay bilfadxi hamzadana la fadxiyo anna weeye mushadadatan xaal ay tahay mid la shidayo waziida waxaa lagu ziyaadiyey calayha xuruuftaasi key iyo wamaa fakhudha wamaana waa lagu ziyaadiyey walowna waa lagu ziyaadiyey shantaa xaraf weeye waa an iyo anna iyo maa iyo key iyo low waayahay shantan xaraf anna meeshii lagu arkaaba waa xarfulmasdari laakiin afarta kale meel lagu arkaba xarfulmasdari maaha marmar ayayna xuruufulmasaadir noqonayneen bal marmarbabay qaar asbaa noqonayaan waayahay laakiin mawaadicda ay dhacayaan ayaa kala duwan haddaba xarfulmasdariga tira ahaantiisa marka sidaa loo xifdiyo la garto waxaa ka hadal u baahan xaraf walba waxa lagu silaynayo yacnii xaraf walba waxa uu gelayo masdar looga keenayo iyo masderkaa la keenay qaabka qaabka masderkaa loo keenayo iyo qaabka loo icraabayo saddex arrimood wey xarafka waxa lagu silaynayo waxa ka dambee lagu sileeya sida masder looga keenayo masderkaasi sida loo icraabayo iyo icraabka uu qaadanayo waa saddex arrimood waxaa afar looga dhigayaa faa'iidada ku jirtaa maxay tahay masderkii sariixa ahaa ee caadiga ahaa in laga leexdo xarfulmasdari iyo madkuulkiisana loo leexdo oo masdar mu'awal ee loo leexdo faa'iidada ku jirtaa maxay tahay afar arrimood weeye markaa ee xuruuftani waxa lagu silaynayo marka laga hadlayo dee way kala duwan yihiin an ficil maadi iyo ficil mudaaric ayaa lagu silayaa oo keli ah bishardi ficligaa maadi ama mudaarica mutasarif waa inuu yahay taa jaamid laguma silayn karayo ficli maadi ama ficli mudaaric ayaa lagu sileeyaa oo keli ah bishardi ficligaa maadi iyo mudaaricaasi mutasarif way inay yihiin shardi wey mudaaric way nasbini maadigana ma nasbinayso laa lafdan walaa maxalla midna ka nasbin mayso qaabka masder looga keenayo ficligaa maadi ama ficligaa mudaaric masderkiisaad qaadi marfuucuu rafcinayaadna u idaafayni ficliga marfuuciisii hadduu faacil rafcinaye hadduu naa'ibulfaacil rafcinaye marfuuciisa aduu idaafayn miaal waxaa tidhi cajibtu min an qaama zaydu ama min an yaquuma zaydun min an yaquuma an waxaa ka dambeeya yaquuma ficli mudaaric faacilkana waa zayd yaquuma masdarkeeda qaaday zayd uu idaafeeyo marfuuci ah min qiyaami zaydin buu noqoni masderka qaabka loo keenaya waa qaabka kow qaabka loo icraabayaa yimid caamilka ka horaa ku camalfalaya caamilka wax alla wuxuu doonayuu ka dhigani hadduu faacil doonayo iyo hadduu naa'ibulfaacil doonayo iyo hadduu mafcuulu bihi doonayo iyo hadduu wax alla wuxuu doonayo ayuu ka dhigani waayahay walaa takhaafuuna anna weeye taasi an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi alam yani liladiina aamanuu yani ficligaa mudaaric faacil buu u baahan yahay an takhshaca masderka anta iyo madfuulkeeda laga soo xariraa faacil noqonaya oo masderka sidee loo xariri takhshaca ficligaasi masderkiisad raadini masderkaasa waxaad u idaafayni faacilka oo quluub ah oo waxaad leedahay alam yani liladiina aamanuu khushuucu quluubihim khushuucu faacil buu noqonaya ilaa yani baa faacil u baahnayd faacil u mafcuulu bihi hadduu u baahan yahay hadduu waxa alla wuxuu u baahan yaha loo sii xataa mudaafu ilayhi waa noqonaya min qabli an yatiyahum min qabli an yaatiya yowmun laa baycun fiih min qablina waa mudaaf mudaafu ilayhigii ah wey masdarka meesha laga keenayo wey oo an yo yatiya ficligaa mudaaric masdarka laga keenayo masdarkaana yoomka faacilka ee loo idaafaynayo yaa mudaafu ilayhi noqoni taqdiirtana wuxuu noqonay min qabli an yatiya min qabli ityaani yowmin maalin ibaatinkii ka hor waayahay an sida loo silaynayo iyo masderka qaabka loo keenaya waa qaabka iyo sida loo icraabayo anna oo nuunta ay shidantaa timi anna tansib lisma wa tarfacu lkhabar min akhwaati innay ka mid tahay ismigay nasbisaa khabarkana way rafcisaa waxaa lagu silaynay ismigeeda iyo khabarkeeda qaabka masderka loo keenayana khabarkaad eegi ismiga way nasbiso maaha khabarka ay rafcisaad eegi khabarkaasi haddii uu yahay ficli mutasarif ah ama ismi mushtaqa labadaa mid un haddii uu noqdo khabarka masdarkiisaad qaadi ismigeedaad u idaafayni caamilka ka horreeya wax alla wuxuu doonayaadna u siini miaal waxaad tidhaa cajibtu min annaka qaa'imun oo min annaka taquum ee min annaka annada ismigeeda kaafka weeye qaa'imunna khabarkeedii weeye qaa'imkan khabarka waa ismi mushtaqa masdarkiisoo qiyaam ee qaad annaka kaaftan u idaafe wuxuuna noqonayaa cajibtu min qiyaamika mintii ka horraysaana ku camalfaliyo jiri khabarka hadduu ficli mutasarif ee noqdo ama ismi mushtaqee uu noqdo waka alam yani liladiina muxuu ahaa walaa takhaafuuna annakum ashraktum takhaafuuna ficil iyo faacil weeye mafcuulu bihi bay u baahan tahay annakum annada iyo ismigeeda iyo khabarkeeda masderka laga soo xarirayo ayaa mafcuulu bihi noqonaya qaabka loo xarirayana annakum ashraktum ashraka masderkeeda aad qaaday ilaa jumladaasa khabarkii anna ah annada ismigeediioo kum ahayd ayaad u idaafayni mafcuulu bihinnimana waad ku nasbini wuxuuna noqonayaa walaa takhaafuuna ishraakakum shirki yeeliddiinna ka baqi maysaan masderka ficligan masderka uu leeyahay qaabka loo garanayana laamiyat afcaalkii u noqo iyo baabulmasaadir <laughs> qiyaaskii iyo markaas kala garan karta waayahay musanifkana uu keeni doonaa insha allahu tacala masaadirta qiyaaska iyo waxyaabahaasi khabarka hadduusan ahayn ficli mutasarifa ama ismi mushtaqi hadduusan ahayn waa hadduu yahay ismi jaamida ama daraf ama jaar iyo majruur ama ficli hayru mutasarifa khabarka haddii uu noqdo khabarkahe masder aad ka keentaa male mar hadduu daraf iyo jaar iyo majruur iyo ismi jaamid iyo ficli hayru mutasarifi afarta midun haddii uu noqdo masder aad ka keenta male koon ayaad raadini koonkaasi ayaa annada meeshii ay joogta aad dhigi ismigii annaad koonka u idaafayni annada waxay khabar ka dhigan jirtayna koonka khabar oga dhigi ilaa koonka kaana naaqisuu ka yimid khabarku nasbiya koon ayaad raadini koonka waxaad u idaafayni annada ismigeedii oo masdaru mudaafun lismihi buu ka dhigani annada waxay khabar ka dhigan jirtana koonkaa khabar ka dhigani miaal ajibtu min ana zaydan akuuka tiri cajibtu min ana zaydan akuuka khabarkii waa akuuka waa jami waxaad leedahay cajibtu min kowni zaydin akhaaka koon ayaad soo qaadi anna ismigeediioo zayd ayaad u idaafayni akuukadii rafcisneydoo anna khabarkeeda ahaydna koonkaad khabar uga dhigiyo waad nasbini ahaakaad leedahay ajibtu min kowni zaydin ahaak daraf iyo jaar iyo majruur hadduu yahayna waa la mid oo cajibtu min annaka fidaari ama cindaka waxaad leedahay cajibtu min kownika fidaari aw cindaka waa yahay masalada darafka iyo jaar iyo majruur khabarka marka ay yihiin waxaa bannaan darafka iyo jaar iyo majruurka shay maxduufa iyay ku tacalluqayaane waxaa maxduufay ku tacalluqayaan masdarkiisa inaad qaatood ismiga u idaafaysana waa bannaan tahay oo cajibtum min anna zaydan fidaari meeshii ahayd fidaari istaqaray ku tacalluqi lahayd istaqarada masdarkeedoo istiqraar ee soo qaad annada ismigeedii u idaafee taana waa bannaan tahay oo la yidhaahdo cajibtum min istiqraari zaydin fidaari ama cajibtum min istiqraari zaydin cindaka taana waa bannaan tahay waayahay kay ficli mudaaric oo mutasarif ee waxaan ahayn laguma sileeyo masderka laga soo xarirayana laa mawjuudaa jeri laamu tacliilah ama maxduufatun litakfiifi takfiif loo xadfay ayaa jiri war kalena ma jiro low masderyaba haddii ay noqoto shan isticmaal bay carabiyada ku leedahay low shantaa isticmaal insha allahu tacaala baabu low marka aan maraya inaan sheegsheegi doonnaa shantaa isticmaal waxaa ka mid ah lowda inay masderiya noqoto cinda aljumhuur masderiye marka loo isticmaalo waxaa haaliba ficliga wadda ama ficliga xabba ama mudaaricooda mafcuulu bihi inuu u noqdo masderka la keenayo taasaa haalib oo fara badan oo yawaddu axaduhum low yucamaru in la yidhaahdo yawaddu axadu waa faacilkii low yucamaru masderka lasoo xarirayo yawaddu mafcuulkeedii wey sida loo xariirayana dee ficliga masderkiisa aad qaadi marfuuciisa aad u idaafayni war kale ma jiro oo wuxuu noqonayaa yawaddu axaduhum tacmiirahu in la cumri siiyuu jeclaanaya mufhimtamani baa la yidhahaa ficli mufhimu tamani ah ayuu mafcuul u noqdaa masderka low laga keeni doono haaliban waa inuusan u noqoninna waa dhici karta oo mufhimu tamani ba aan laga hormarinin wax suuroobi karo weye tajaawasdu axraasan ilayha wa macsharan calaya xiraasan low yasuruuna maqtali oo annagii imruulqays ku soo marray mucallaqadiisi ee tajaawasdu axraasan ilayha ciidamo waardiyeynayaan ka gudbay wa macsharan ilma adeerana waa ka gudbay gabadha xaggeedaan u gudbay calaya xiraasan dushayda waxay ugu dadaalayaan low yasuruuna maqtali oo lowdu waa masdariya nufi mutamanina lagama hormarinin waa dhici kartaa laakiin haalib ma aha oo waxaa badan mufhimu tamani in laga hormariyo mafcuul bihi uu noqdo low masarkeed adigu xuruufulmasaadirta qaabka ayaa loo soo xariiraa wuxuuna noqonayaa masderka lasoo xariiro caamilka ka horeeya ayaa ku camalfali masderkana fii maxalli kadaa yaallaayo icraabkaa saddex qayb u qaybsamaa sidiisaba icraab lafdi a ah, taqdiiri iyo maxalli saddexda qayb ayuu u qaybsamaa lafdi waa hadduu muuqanayo lagu hadlayo taqdiirina kelimada aakhirkeeda lagu qadaraya sida jaaa alfataa ra'aytulfataa oo kale maxallina kelimada iswadadkeeda waxay taallaa maxalu kadaa baa laleeyahay maxalu rafcin maxalu nasbin maxalu jar icraabka maxalliga saddex mawdic buu galaa carabiyada mabniyaad iyo jumlooyin iyo masdarkan mu'awalka ah oo waxaad leedahay walmasdarulmu'awalu alam yani liladiina aamanuu an takhshaca markaad icraabi waxaad leedahay takhshaca ficlu mudaaricu mansuubun bian qulubna waa faacilkii walmasdaru lmutasayadu min an walficli masderka laga keeni doono almasdaru mutasayadu min an walficl almasdaru eh, muawalu min an walficl almasdaru munsabaku min an waxaasoo dhan waa isku bacno masderka laga keeni doono an iyo ficliga fii maxali rafcin faacilu eh, yani yani faacilkeedii weeyaanoo fii maxali rafcin buu yaallaa oo icraabkiisu maxalli buu noqoni xuruufti masaadirtaa ah inta haddii aan uga gudubno musanifka wuxuu baabaystay waa qeybka labaad oo ah ismi mawsuul xaraf mawsuul musanifka buu usanaaday ya maa masderiya maana sheegi miya maada masderiyadaa ah labay u qaybsantaa idaaba ugu dhib badan <laughs> maada masderiyada labay u qaybsantaa zamaaniyatun wagayru zamaaniyatin maa zamaaniye iyo midaan zamaaniye waxaa loo jeedaa maada masderka waxa eh, ka dambeeya laga keeno ayaa waxaa laga hormarini darfu zamaan darfu zamaanka laga hormarinaya waa mudda ama waqti midkuu doona ha noqdo darafnimaha ku nasbisnaado ama mudaafu ilayhinimaha lagu jaro farqi male laakiin muddaa laga hormarini maada masderiyada isla markaana zamaaniyada ah waxaa lagu sileeyaa ficli maadi haaliban ficli maadi ayaa lagu sileeyaa ficli mudaaricoo lam lagu anfiyeyna waa lagu sileeyaa jumla ismiya in lagu sileeya qaliil wey yartahay jumla mudaariciyo aan la anfinin oo lam lagu anfirin in lagu sileeyaana iyaduna way yartahay waayahay marka waxa lagu sileeyo masderka laga keenayo mudaafu ilayhi buu noqonayo muddada ama waqtiga la qadarayo mudaafu ileyhi uu noqonay muddada iyo waqtigaana darafnimuu ku nasboomi ama mudaafu ilayhinimuu ku jarmi sida kulamaa adaa lahum mashow fiihi oo kale kula maadaasi waa masdariyatun zamaaniyatun adaa'a masdarka laga soo xarirayo kulladuu mudaafu ilayhi u noqoni oo wuxuu noqonayaa weliba waqtina waa la qadari waqtigaasaa mudaafu ilayhi noqonaya wuxuuna noqonayaa kulla waqti idaa'atin lahum waqti kastuu u ifaya qolyahaas waa yahay hayru zamaaniya marka ay tahay oo zaman ayaan tusaynin masdarka laga soo xarirayo wuxuu noqon karayaa faacil naa'ibulfaacil mafcuulun bihi wax kastuu noqonaya laftii ficli maadi in lagu sileeyaa fara badan ficli maadi in lagu sileeyaa badan ficli maadi waxaan ahaynoo jumle ismiye iyo mudaariciye waxaa in lagu sileeyana way dhici karta laakiin ficli maadi ayaa badan qur'aankuna ficli maadi ayuu ku soo arooraa sida bimaa nasu yowma alxisaabi iyo muxuu ahaa liyajziya ajra maa saqayta lana liyajziya ka ajra maa saqayta lana maada waa masdariya waana yajziya mafcuulu aanigeedii oo wuxuu noqon lahaa liyejziyaka ajra maa saqayta lana mudaafu ilayhi weye ajridaa mafcuula mudaafu ilayhnimuu ku jarmaya wuxuuna noqonayaa liyejziyaka ajra saqyika waraabintii aad noo waraabisay ajirkeeda inuu kaa jizeeyo ku siiyo maada mawsuula in laga dhigaana ma banaano macnaha ayaa baatil noqonaya oo liyejziyaka ajra maa saqayta wixii aad noo waraabisay ajirkii inuu ku siiyo waxa uu waraabiye maxaa we ari wey hee ariga ajirkiis maaha waxa la sii raba ninkaan ee waxa weye waraabintuu ariga waraabiye waraabinta ajirkeeda wey waxa la siinayo ee ariga ajirkiisu ma aha waayahay baadana sidaa ayaa loo silaya mawsuulka ismiga ah laba qeyb ayuu u qaybsamayaa nas iyo mushtarak oo sidaan ku soo marray kutubtii hore naskiisu waa sideed lafdi sideedda lafdi afar lafdioo ka mid uu halka ku sheegay musanif alladii mufradka mudakarka ayaa iskale allatiina mufradada mu'anahadaa iskale alladaani taniyada mudakarka iskale allataanina taniyada mu'anadka iskale xaalatu rafcada xaalatu nasbe iyo xaalatuljanna alladayni allatayni weeye afartaa lafdi buu halka ku sheegay musanif waayahay taniyadan alladaani iyo allataani xaalatu rafca xaalatu nasbe iyo xaalatuljanna alladayni allatayni laleeyahay mushaakaratu lilmuhana waa sidii aan ku soo marnay ismulishaaraha waayahay raajixna waxa weeye waa mabni waxayna ku binaysan yihiin xarafka oo alladaani aliftay ku binaysan tahay alladayni iyo allatayni yaday ku binaysan yihiin qolaa waxay leeyihiin maya xarakada dambe nuunta saaranee kasraha ayay ku binaysan yihiinna qolaale waayahay musanifka wuxuu yidhi ismul mufradkiisi mudakarkoo alladii ah mufradada mu'anasado allatii ah labadaba ya baa u dambaysa hal la taniyeeyo haddii la yidhaahdo yadaa waa la xadfi yada wixii ka horreeyaa calaamatu taniyadii lagu dabadhejin alladii soo ma ahayn yada maxaa ka horreeya daal daalka calaamadii ku xijisay alladaani yadiina way go'day yada waxaa ka horreeyaa taad allataani yadii xadaf tadii ka horraysay calaamadan isku xiji sidaa in la yeelaa bannaan waxaa kaloo lafteedu jaa'is oo bannaan nuunta alladaani allataani ku jiraa in la shido oo alladaanni walataanni in la yidhahdo waa bannaan tahay shidkan dantee laga leeyahay xarafkii xadfanaa ayuu ciwad ka yahay ilaa alladii yabaa ka xadfan allatii yabaa ka xadfan soo ma ahan yadii ka xadfoontay markii la taniyeynayey yadaasay ciwad ka tahay shidkani ciwad ka yahay sidaa in la yidhahdo waa bannaan tahay ismul aan ka soo baxnay een soo marnay daraad taniyadiisii daani iyo taani ahaa laftiisa in la shidaa bannaanay oo daanni taanni in la yidhaahdo waa bannaan tahay danta laga leeyahay laftiisa alif baa xadfanayd oo daani mufradka mudakarka daa buu ahaa markii la taniyeynaya aliftii waa la xadfay daalkii iyo calaamatu taniyadiyaa la isku dhejiyey aliftiina waa xadfoon tahay taani taabay ahaydee aliftii waa la xadfay tadii iyo calaamatu taniyadii ayaa la isku dhejiyey xarafka alifkaa la xadfay in laga ciwad qaataa loo niyeysan yahay shidka daani taanni taniyadii ismul laftiisa sidaa in loo shidaa bannaan intaasu ka hadlay asmaada la silaynayo mubtada wey aladii mubtada labaad khabarkaa ka xadfan alladii minhu buu ahaan lahaa alunhaa waa mubtada mudaafu ilayhigiina waxaa naa'ib ka ah mudaafudamiir ayaa loo idaafeyn lahaayo alladiida u noqon lahaa waxaana naa'ibkaa ah al oo al damiir eh, inay ka noqon karto kuufiyiin ayaa ogol xataa damiir mahe ismulishaara naa'ibka noqon waxaan ujeedaa ismi daahir ay naa'ibka noqon karta iyay kuufiyiin leeyihiin wacallama aadama alasmaa'a kullaha aadama alasmaa ashaa ku jirtaa ismi daahiroo mudaafu ilayhi bay naa'ib ka tahay iyay kuufiyiin leeyihiinoo asmaa almusamayaat bay ahayd almusamayaati mudaafu ilayhiga ahayd ayaa la xadfay al ayaana naa'ib ka ah kuufiyiin ayaa ogol basriyiin ma ogola insha allahu tacaala waxaan ugu tegi doonaa sifa mushabbaha alunaa oo mudaafu ilayhi uu naa'ib yahay asha allatii ayaa khabar u ah icraabkaasaa fiican icraabo kale la wey jiraan mawsuulul asmaa'i asmaada la silaynayo alladii lafdiga alladii a minhu mawsuulul asmuu ka mid yahay alunaa ay unaahu ladii unadiisa mu'anadkiisa allatii weeye walyaau ya alladii allatii mid walba ya baa u dambaysa walyaau ya laa tuhbit ha sugin yadaasi idaa maa waqtigii unniya la taniyeeyo mar haddii la taniyeeyo alladii iyo allatii yada ha sugin walyaaa mafcuul muqadama in laga dhigo laa tubit mafcuul looga dhigaa fiican oo la yidhaahdo walaa tubitha sugin alyaaa ya ha sugin idaa maa waqtigii unniya la taniyayo ya ha sugin yada xadaf bal waxaad sugto xagga u dhigeed maa waxaa kelii ay ku xigto yada himaaga yada xarafka ay ku xigto alladii daal buu ahaa xarafkii ay ku xigtay allatii yada xarafkii ay ku xigtay ta buu ahaa xarafkii ay yada ku xigtay owlihii waxaad la xidhiidhisaa alcalaamata calaamatu taniyadii ku dabadheji alladaari alla taanidhe bal owlihi la xidhiidhi min baab alishtigaal owli la xidhiidhi maa kii talii ay ku xigto himmaaga owlihii la xidhiidhi alcalaamata calaamatu taniyadii la xidhiidhi silatun jarad calaa gayri saaxibiha walam yubraz liamni labsi qaacida la yidhaahdo musanifka ayaa baabulmubtada walkhabarku keeni doona insha allahu tacaala yani ismiga mawsuul khabarka iyo nacti waxaasu idin la yaaya xaalad iyo lamida ah. ismiga mawsuul jumlada silada u noqotay ficli iyo shibulficli haddii uu noqdo faacilka marfuuca ficliga yaa waxaa la doonayaa caa'idkii inuu noqdo damiir u soo noqonaya ismiga mawsuul inuu noqdo qaacidadaasa la yaqaana inuusan noqonin damiir u soo noqonaya mawsuul ee damiirka meelo kale inuu u noqdo caaidkiina laga dhigo damiir kale mafcuulu bihi iyo damiir majruura iyo waxaas caaid laga dhigaa haalib ma aha basriyiin bataatan way diidayaan kuufiyiinna waa ogol yihiin marka ogolidaana raajix ah mar hadduusan labsi dhacaynin waa iska bannaan tahay maa talii maada mawsuulo weeye talii ficlun mudaaricun wa faaciluhu damiirun mustatirun fiihi taqdiiruhu hiya hiyadaasi xaggey u noqoni maada inay u noqotay ahayd laamaadu sila u yahay maada u noqon mayse yadi bay u noqoni hida mafcuulu bihigaa maada u noqoni oo macnihii wuxuu noqonayaa owlihi la xiriiri maa waxa teliye ay ku xigto hiya yadu hi maaga owlihi owlihii calaamata calaamad la xiriiri sida ayuu noqonayaa silatu jarad calaa gayri saaxibiha walam yubraz liamni labs wa nuunu nuun in tushtad haddii la shido falaa malaamata wax canaana ma jiro alladani allataani alladayni allatayni sidaa haddii la yidhaahdee nuunta la shido falaa malaamata wax dagaala calaa shaadidiha kii shida dushiisa maaha aha lama canaananayo wa nuunu intushdid intashdud waxoo dhan saxiix waaye wa nuunu in tushdid haddii aad tiro ficliga musamuu noqonaya in tushdid adiga haddii aad shido falaa malaamata calayka canaan dushaada maaha ama wanuunu in tushdad haddii la shido falaa malaamata wanuunu nuun min dayni watayni dayni iyo tayni xaggeeda xaal ay ka ahaadeen ismul ishaaraha taniyadiisii weeye shudida iyaguna waa la shudida labadaa nuun waa la shiday aydan noqday wa tacwiidun ciwad qaadashaaqu sida loo qastay huwa tacwiid bidaakashidka ayaa loola qastay jamcu ladii luula ladiina mulaqan wabacduhum bilwaawi rafca nataqa bilaati wallaahi alatii qad jumica wallaahi kaladiina nazla waqaca jamcu aladii jamcii alulaa iyo wladiina wey mulaqan xaaluu yahay mid la ilaaqayo wa bacduhum qaarkoodana nataqa wuxuu ku hadlay bilwaawi wow ayuu ku hadlay rafcan waqta rafcin rafcaha waqtigii allatii lafdiga allatii a ah, qad jumica waa la jamciyey bilaati iyo wallaahi ayaa lagu jamciye wallaahi lafdiga allaahi ah waqaca wuu dhacay kaladiina xaal uu la mid yahay nasran xaal mawsuulka qeybtiisii naska sideed lafdi buu ahaa afar lafdi buu soo sheegay afartii kale ayuu raaciyey afarta kale labada jamac ayaa kala leh jamca mudakarka iyo jamca muanaka jamca mudakarka laba lafdi buu leeyahay alladiina iyo alulaa jamca mu'anaskana laba lafdi ayuu leeyahay allaatii iyo allaa'i afartaa lafdi afartii hore ku daray sideedda naska ah sideedda weeye nasna waxaa loo jeedaa lafdiga waxa uu ku dhacayuu ku cadyahay cid kalena looma isticmaali karo waayahay haddaba lafdiga alladiina ah oo ismi mawsuul oo jamc mudakar ah xaalatu nasba xaalatuljar xaalatu rafca kulli alladiina in la yidhaahdaa la yaqaana mabniyu cala alfatxa laa maxala lahuma fii maxalli kada la yidhaahdo wow qola reehudee la yidhaahdo ayaa xaalatu rafcada alladuuna yidhaahdaa xaalatu nasbada iyo xaalatuljarkana alladiina bay yidhaahdaan qoladaa reer hudayl markay alladuuna iyo alladiina leeyihiin lafteeda mabni bay ku wadaane mucrabkuma wadaan oo xaalatu rafcada in wow lagu rafcinayo sida jamcu mudakaru saalim loo icraabayo uma wadaan ee waxay u wadaan inuu mebni yahayoo wowda lagu binaynayo ama yada lagu binaynayo qaarna waxay leeyihiin maya nuunta xarakadeedaa lagu binayniye alulaa jamca mudakarka lagu yaqaana jamac mu'ana fii bacdi alaxyaan in loo isticmaalo waa dhici karta jamac mudakara alulaa lagu yaqaano jamac mu'anas in la isaga ridaana marmar way dhici karto laakiin haalib ma aha mudakar ayaa iskale faama alulaa yastalimuuna cala alulaa taraahunna yowma rawci kal kalxida ilqubli ayaa baytu shaacira faama alulaa yastalimuuna cala alulaa alulaada hore rag buu ku riday alulaada dambena mu'anas buu ku ridaa farduu ku ridayaa mu'anasa wa ama alulaa raggii yastalimuuna khamiisbiraadka xihan jire khamiisbiraadka lagu dagaalama xihan jire calalulaa calalkhuyuuli farda dushooda xaal ay ku sugan yihiin alulaa fardaha oo taraahunna aad ku arkay yowma rawci argagaxa maalintii kalxidai lqubli shimirta wax daftoo ishay wareejinayoo kale ah haddaba calal ulaadaasi wuxuu ku ridayaa mu'ana caidka ugu soo celiyaad ka garani calal ulaa taraahunna hunnadaas ugu soo celiyo mu'ana jamciisa damiirkii loo soo celin jiray ulaadaasi mu'ana sidaa in loogu isticmaalo waa dhici allaatii iyo allaa ii jamca mu'anadka iskale labadaa lafdi allaatii ya loo dambaysiiyo ama yada la xadfo allaa i allaati labada waa loo isticmaalaa alla ilaha marmar waxaa dhici karta mudakar in loo isticmaalo lafteeda way suurowdaa laakiin haalib ma ahee mu'anas in loo isticmaalaa lagu yaqaana mudakar in loo isticmaalona waa dhici karta famaa aabaa'unaa biamanna minhu calayna allaahi qad lxujuura ayaa baytu shaacira aabbayaashii ayuu ka hadlayay allaibuna yiri muana jamciisa ismwogsuubkiisii ayuu u isticmaalay famaa aabaaunaa aabbayaashanadu biamanna minhu kuwa ka nicmo badan ma aha calaynaa korkanaga nooga nicmo badan ninkan aan ammaanayo kama nicmo badan allaai i aabbayaashii qad mahadul xujuura dhabtooda noo soo bogloona soo koriyey allah i aabbayaashii buu leeyahay qad mahaduu wawuuna u celiyey ee lafdigii mu'anadka loo isticmaali jiray ayuu mudakar u isticmaalay way dhacdaa laakiin haalib ma aha mu'anad ayaa loo yaqaana allah ayaa allaatay jamcu ladii lafdiga alladii a jamicii alulaa wey wladiina wey cafun bilaa cadf mulaqan xaal uu yahay mid la ilaaqay aladiina xaalatu rafca xaalatu nasba xaalatuljar aladiina la yidhaahdo wa bacduhum carab qaarkeeda hudaliyiin weeye nataqa wuu hadlay bacdigaasi bilwowi wow ayuu ku hadlay rafcan waqta rafcin rafca waqtiga rafcan waa masdar laakiin darafnimuu ku nasbisan yahay waqad yanuubu can makaanin masdaru wadaaka fii darfi zamaani yakuru ayuu keeni doonaa musanifka darfu zamaan masdar inuu ka naaib noqdo wax dhici kara wey bilaati wallaahi alatii qad jumica allatida dambea mubtadaa qad jumica jumlada majhuulka loo bineeye ficliga maadi majhuulka ee naaibulfaacilka oo allatida u noqonayo iswadadkana waa khabarkii mubtadaa bilaati wallaahi jaara majhuulkana jumica ayuu ku tacalluqi allatii lafdiga allatii a qad jumica latii waa la jamciyey bilaati iyo wallaa'i labadaa lafdi ayaa lagu jamciyey wallaa'i lafdiga allaa'i ah waqaca wuu dhacay kaladiina ladiina xaal uu lamid yahay oo rag loo isticmaalayuu ku wadaa nasran xaal uu qaliil yuhu yar yahay isticmaalkaasi waman wamaa waal tusaawi maa dukir wahaakadaa wahaakadaadu cinda tayi'in shuhir wakalatii aydan ladayhim daatu wamawdica allaatii ataa dawaatu waman iyo wamaa iyo waal saddexdaa lafdi tusaawi waxay la sinmi maakii dukira lasoo sheegay waduu lafdiga duuna shuhira waa la caanbixiyey cinda dayi'in dayi agtii ayaa lagu caanbixiyey haakadaa xaluu kubaa hore la mid yahay wadaatu lafdiga daatu akalatii ayuu la mid yahay aydan noqodee ladayhim dayi agtii ayuu kula mid yahay wa mawdica laati wa ataa dawaatu ayaa yimi mowdica laati laati meesheeda ayuu yimi mawsuulkii ismiga ahaa waa annagii laba u qaybinnay nas iyo mushtarak naska alfaaddiisii ayuu ka soo baxay mushtaraga alfaaddiisii buu rabaa inuu kuu sheego naska sideed lafdi buu ahaa mushtaraga waa lix lafdi lixda lafdi shan ka mid ee halkuu ku sheegay midna wuu soo wadaa shanta halka uu ku sheegay waa man iyo maa al iyo duu iyo daa shanta ayuu ku sheegay shantani mushtarak waxaa loo leeyahay waxa ay ku dhacayaan kuma caddo waxaa loo isticmaali karayaa mufrad mudakara mufrada mu'anaaa taniyadooda jamacooda ayaa loo isticmaalaya ayagoon lafdigooda la bedelin man iyadoo man keli ay tahay ayaa waxaa loo isticmaali karaa mufrad mudakara taniyadiisa jamciisa mufrada mu'anaaa taniyadeeda jamceeda waayahay kuwa kalena waa lamid xagga macaanidaysa qaarkooda bedelmayaano man aaliban waxaa loo isticmaalaa caaqil weliba caalim in la yidhahdaa fiican waayo man ilaah waa loo isticmaalaa ilaahna sifooyinkiisa ka mid ma aha caqli cilmi baa ka mid ah marka waxaa fiican in la yidhaahdo man caalim ayaa loo isticmaalaa maadana hayrulcaaqil ayaa loo isticmaalaa waxaan caqli lahayn ayaa loo isticmaalaa haalib waay inay isdabamaraanna way dhici karta oo manta hayrulcaaqil in loo isticmaalaa way dhici karta sida caaqil wuxuu lahaan jiray haddii e, e, hayrulcaaqil la siiyo ama caalim wuxuu lahaan jiray hayrulcaalim haddii la siiyo man waa la yskaga isticmaali karaya waayo waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiib mantaa asnaam weeye waxa laga hadlaya oo cilmi ma leh waa hayru caalim maca daalika man ayaa loo isticmaalay hee caalim wuxuu lahaan jiray oo cibaadaa la siiyey waayahay waxaa kaloo loo isticmaali karaya caalimka iyo hayrulcaalimka ama caaqilka iyo hayrulcaaqilka si duuduuban haddii marka hore loo sheego marka dambena man lagu tafsiiliyo hayrulcaaqilka man waa loo isticmaali karaya wallaahu khalaqa kulla daabati min maain kulla daabatin dee caaqil iyo hayrucaaqila isku jira kadib baa la tafsiiliyey oo man lagu tafsiiliyey fa minhum man yamshii calaa batni wa minhum man yamshii calaa rijlayn wa minhum man yamshii calaa arbac tafsiilintaa dambe man eh, lagu tafsiilinayo hayrulcaaqil in loo isticmaalo waa dhici karta maada sidoo kale hayrulcaaqil eh, ayay u badan tahay laakiin caaqil in loo isticmaalaa way dhici karto way suurowdaa weliba caaqilka wasfigiisa haddii loo jeedo oo daatadii aan loo jeedin si badan baaba loogu isticmaalaa fankixuu maa taaba lakum min annisaa he min annisaa haween caaqil waay la guursanayo maca daalika maabaa loo isticmaalay fankixuu maa awsaaftooda ayaa loo jeedaa waxa maal loogu isticmaalay waayahay almawsuula ay noqotaa musanifkaaba keeni doonaayo waa hadday sifa sariixa gasho sifa sariixa marka ay gashay mawsuula noqotaa meel kale mawsuul kuma noqoto waa gaari doonaa insha allahu tacaala duu mawsuula inay tahay niman reer dayi la yidhaahdaa wada naxwiyiinta kale ma ogola yacni carabta kale duu mawsuul uma isticmaalaan ee waxaa duu mawsuulnimo u isticmaalaa banii tayi'in qoladaasaa saddex qool saddex isticmaal bay isugu khilaafsan yihiin saddexda isticmaal laba ka miduu musanifka ishaaray ama saddexdaba waa la dhihi karaa wuu ishaaray aalibkooda ismiga mawsuulee duua waxa uu ku dhacayaa wuxuu doonaaba ha noqday in duu la yidhaahdo mufrad mudakar ee duu mufradda mu'anasa ee duu taniyadooda iyo jamacooda duu aan waxba la bedelin oo la yidhaahdo jaa'anaa duu qaamat jaa'atna wax adigu sidaa in la yidhaahdo oo caa'idka un la bedelo taa waa waddo waddo labaad oo duuda mufrad mudakar taniya jamac mufrada mu'anas taniya jamac kulli duu la yidhaahdo waxba la bedelin waddo labaad ayaa waxay tahay oo reer bani tayi ay leeyihiin mufradada mu'anasada oo keliya inay bedelaan inta kalena duu ay yidhaahdaan mufradka mudakarka ee waaduu taniyadiisa waaduu jamaca waaduu taniyada muanaka waaduu jamaca mu'anaska waaduu laakiin mufradada mu'anasadaay daatu dhahaya wakallatii aydan ladayhim daatu meesha uu leeyahay mufradada mu'anasada ay daatu dhahaya kaana waa isticmaal labaad isticmaal saddexaad in la wada bedelo oo mufradka mudakarka ee lafdi lagu rido mufradada muanae lafdi kale jamca lafdi kale labada jamc midba lafdigiisa labada taniya midba lafdigi mufradka mudakarka ee waaduu taniyada mudakarkaana waadawaa jamaca mudakarkana waadawuu mufradada muanaada waa daatu taniyada muanaska waa dawaataa jamca muanaskana dawaatu sidaa loo kala babedelo waa qowl saddexaad waayahay qool afraad oo musanifka uu ishaaraa jiraa laakiin yar mufradada mu'anasada oo keliya daatu in la yidhaahdo jamaca mu'anaskana dawaatu la yidhaahdo inta kalena du la wada yidhaahdo adi aqwaal noocaasaa ku jirta waxaana ugu xoog badan reer tayi duu inay yidhaahdaanoo waxba ayan bedelin daatuda keli inay beddelaan ayaa ku xigta inay dhammaan wada bedelaanna waa suroobi karta duudaasi mabni weeye ilaa marka ay wada bedelayaan mooye oo mufradka mudakarka duu mufradada mu'anasada daatu jamica nooc kale ay ka dhigayaan markaasay mucrab ka dhigayaan laakiin inta kale mabni bay ku wadaan sida ayuu u wadaa waman iyo wamaa iyo waal tusaawii waxay la sinmi maa kii dukira la soo sheegay alladii allatii alladaani allataani kuwii aan soo sheegnay ayay la sinmayaanoy ku dhacayaan mawsuulnimada iyo in waxyaabaha dhan loo isticmaali karo waduu lafdiga duu a shuhira waa la caanbixiyey cinda dayi'in dayi agtii ayaa lagu caanbixiyey haakada xaalu kuwaa hore lamid yahay oo mushtarak yahay wadaatu lafdiga daatu ah kalati latii buu lamid oo mufradada mu'anasada goonni loo saarayu u jeedaa allatiidii mufrada mu'anasa soo kuma aynan dhici jirin daatu ree dayi inay yidhaahdaan mufradada mu'anasada kaa keliyay ka bedelayaan inta kalena duu ayay dhahayaan wadaatu kalatii ayuu la mid yahay eeda noqode wa ataa wuu yimi dawaatu oo jamc mu'anaina mawdica laatii meesheeda ayuu yimi wa milu maada bacdama istifhaamin owman idaa lam tulqa fi lkalaam wa milu maa maa ayuu la mid yahay daa lafdiga daa bacdama istifhaamin istifhaamaadiisa gadaasheeda xaal uu ku sugan yahay ow man man istifhaamkeeda gadaashii xaal uu ku sugan yahay idaa lam tulqa haddii aan lagu ilqaynin filkalaami kalaamka dhexdii daa mawsuul weeye caraboo dhan ayaana mawsuulnimo u isticmaasha bishuruudin alaaa saddex shari ayaala lagu isticmaala saddexdaa shari laba shari musanifka matniga saaray hal sharina wuu ka tegey labada shariuu matniga saaray waxa weeyaan wa milu maadaa bacda ma istifhaamin ow man maa istifhaamiye ah ama man istifhaamiya waa in lagala hormaraa shari wey oo waa in la yidhaahdaa maadaa ama man daa man istifhaamiya ama maa istifhaamiya waa in lagala hormaraa daada shari wey shardiga markaan hadalka lagu ilqaynin oo ilqa waxaa loo jeedaa maadan istifhaamiyada iyo daadan daba taallaa hal ismul istifhaam haddaadan ku wadin hal ismul istifhaam inay isla yihiin haddaadan ku wadin oo maadaa sanacta maadaa shaygee baad sanacta samaysay haddaadan ujeedin waa yahay labadaa shardi musanifkaa sheegay shardi saddexaad oo musanifku uu ka tegay daada waa inaan ismulishaare lagu wadin ilaa daa ismulishaarahan ismulishaarihii kusoo marnay daadaas ismulishaaraha tii ahayd waa inaan lagu wadin waayahay saddexdaa shardi marka la helo daada ismi mawsuul ayaa loo isticmaalay carab oo dhan ayaana u isticmaasha wa milu maa khabar muqadam ee daada mubtada mu'ahar ah wa milu maa maa ayuu la mid yahay daa lafdiga daa bacda ma istifhaamin istifhaam gadaashii xaal uu ku sugan yahay ow man man gadaasheeda xaal ay ku sugan tahay man istifhaamiya idaa lam tulqa waa markaan lagu ilqaynin fi lkalaami hadalka haddii aan lagu ilqaynin weeye wallahu aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina Thank you.